bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam qala الإmam الbخariي raximah اllah taعalى babu إطfاء الmisbaax misbaaxda deminteeda wixii ku yimid cadayntiisii buu u baab yahay faynuusta qala xadaثna ismaaعiilu qala xadaثnii malik can abi الزubayr almakiy can jabir bni cabdillaahi ana rasuula اllahi slى اllahu عalayh wali waslama qaal agliqu اlabwaab irdaha xira waawku siqaa sibraaradana xira waakfi'u اlinaa weelkana gembiya wakhamiru linaa dabo weelka daboola ayb haddayna wax ku jirin waa la gembinaya hadday wax ku jiraanna in la daboolo markaas wa adfiu lmisbaaxa ustana damiya fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu ma furayo qalaqan wax xiran walaa yaxullu mana furo wikaa'an xarig sibraarka xarigiisana ma furo walaa yakshifu inaa weel ma feydo waina alfuwaysiqata fuwaysiqada waa dooliga tudrimu cala annaasi dadka korkooday ku gubaysaa beytahum gurigooda qala xadaثna cabdullahi bnu mxamed wahuwa almusnadiyu qala xadaثna cmru bnu طalxata wahuwa cmr bnu اlxariث bni طalxata alqanaad saduq rumiya bالrafdi qala xadaثna asbaطu wahuwa asbaط bnu nasri اlhamdaniy saduq kahiir اlkhaطأ yugrib can simaaki bni xarbin can cikrimata can ibni cabaasin qaala jaaءat fa'ratun doolli ayaa timid faakhadat faakhadat waxay qaadatay fa faakhadat waxay gudagashay tajuru lfatiilata tajuru inay jiidayso alfatiilata leefadda fatiiladu marka waa leefadda fadahabat iljaariyatu gabadhii waxay doontay tasjuruhaa inay eriso faqaala nabiyu sal ly slam nebigu waxau yihi daciiha iskaga tag fajaa-at bihaa way la timid faalqathaa cala alkhumrati waxay ku riday meeshii salliga sajaayadii nebiga ku tukanaya sal l slam dayib ayay ku tuurtay siday usoo dildilaynaysay bay meesha ku tuurtay dayib fatiiladuna waa bahalka uu ku dhex jiro gaaska ama markay qoydo oo kale ee markaa yacni dabka uu la shiday markaa hurayso ee faynuustuba ay ku hurto ayib ya a ah, sooma dhehen leifadda dadka gabola waxaan umalaynaya inaynan fahamsanayn ah, wejiyada qaaran waxaan arkaa in liifad beryahan ma jirta dambe <laughs> ayib waayahay marka wuxuu yidhi siday usoo waday usoo waday faalqathaa cala alkhumrati salligii bay ku riday allatii salliga oo kaana nebigu ou ahaa qaacidan mid ku fadhiya calayhaa korkeeda faاxtaraqa minhaa waxaa ka gubtay mislu mawdici dirhamin dirham wax la eg ayaa ka gubatay waa laga gaaray faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxau yidhi idaa nimtum haddaad hurdaysaan ood seexanaysaan faadfiuu suruujakum faynuusyadiina demiya fa ina shaydaana shaydaanku yadullu wuxuu tusayaa midla haadihi tan oo kale fuwaysiqadan oo kale dooligan oo kale ayb ayuu wuxuu tusayaa calaa mili haadaa kan oo kale fatuxriqakum say idin gubta markaa ayb fatuxriqakum fatuxriqukum way idin gubay marka fahiya tuxriqukum meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa sababka loo diiday macquululmacnaa w yacnii in faynuus ama dab looga taga guriga sababta loo diiday waxa ay tahay inuu dabka guriga gubaa laga yaaba inta la hurdaayo xukunkaas marka waa macquululmacnaa mar hadduu macquululmacnaa yahayna ciladiisa ayuu xukunku la wareegaa marka emeeshii marka faynuustii laga aamin yahay inay gubid iyo waxaas keento markaasi iyada maku dhib ma laha wixii marka laysleeyahay bahal iyo wax lamid a ah, hadday jug siiyaan dabkiisu meeluu qabsanaya hadduu meel qabsadana waa khatar laysleeyahayna waa in laga baktiyaa guriga oo laga demiyaa ayb macnaha ku jira waa un sidaas ayib oo hadda dabkan ay dadka dambaska korkiisa ku yacni shubaan oo habeenkii dadku ay yacni dabkii waana dab si haddii loo fiiriyana dab baxaaya maaha ee doolli ama bahal inta u tagana meel ku gubana hadda ma waa looga aamiyaa dhib male taasoo kale alimaamu nawowi raximah llah waxa uu yidhi wa ama alqanaadiilu almucallaqatu fain khiifa bisababiha xariiqun daklat fi dalika wain xasla almnu minha kama huwa algaalibu falaa ba'sa biha liintifaa'i alcilati ayuu yidhi xukunkii marka cilladaas ayuu ku xiray ayb qaala xadaanaa axmed bnu yuunus marka nalalkan iyana sidoo kale unbay u badantay alhaalib inayna wax gubin oo alhaalib marmar waa iska dhici kartaa korontadu inay si wax uga qaldamaan oo wax markaa ay hallaabaan waa suuragal ee taasina wax daarnaanshadiisa keliya ku xiran maaha iyadoo dansan xataa korontadu meel waa ka qaribmi kartaa wixii aan haalib ahayn ma laga hadlaayo laakiin wixii haalib ahoo bahalladan habeenkii ordayo iyo hadday intay jug siiyaan gurigii gubi karo taasuu xadiidku ka warramaya <clears throat> qala xadaanaa axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qala xadaanaa abu bakrin wahuwa bnu cayaash can yaziida bni abi ziyaad wahuwa alhaashimiyu daciifun can cabdiraxmaan bni abi nucmin wahuwa albajaliyu saduuqun qaala istayqada anabiyu sala allahu alayh waali wasalama nabiga ayaa toosay daata leylatin habeen faidaa fa'ratun waaba doolli qad akhadat alfatiilata inay qaadatay liifadii fasacidat bihaa waxay la fuushay ilaa saqfi saqafka litaxriqa calayhim lbeyta si ay guriga ugu gubto falacanaha nabiyu sal ll ly slam nebigu waa lacnaday wa axalla qatlahaa lilmuxrimi dilkeedana wuxuu u baneeyey qofka xarman baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tutraku nnaaru dabka lagama tago fi lbeyti guriga loogama tago xiina yanaamuun markay seexanayaan dab uga tegi maayaan qaala xadaثna abu nucaym qaala xadaثna bnu cuyayna can الzuhriyi can salimin can abihi can الnabiy sal ll slama qaala laa tatrukuu laa tatruku الnaara fi buyuutikum ha uga teginina xiina tanaamuun markaad seexanaysaan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yaziid qaala xadaanaa saciid bnu abi ayuub qaala xadaanii yaziid bnu cabdillaahi bn ilhaad can naaficin can ibni cumara qaala qaala cumaru ina annaara caduwun dabku waa cadow faxdaruuha ka digtoonaada fakaana bnu cumara yatbacu ibnu cumar wuxuu ahaa inuu raacraacayo niiraana ahlihi gurigiisa dabkiisa wayudfi'uhaa waa daminayay qabla an yabiita intuunan seexanin oo waa iska fiirinayay waxyaabaha marka qatartaa waa iska baabi'inayay marka xadiidku waa mawquuf waxaan ujeedaa ayb waa mawquuf calى cmar qala xadaثna bnu abi maryam qala akhbarana naafic bnu yaziida qala xadaثanii bnu اlhaad qala xadaثanii naaficu can ibni cumara anahu samica الnabiya sal ly slm yaquul laa tatruku الnaara fi buyuutikum dabka guryihiina ha uga teginina fainaha caduwun waa cadow iyada qala xadaثna mحamed bn اlclاء whuwa abu qurayb qala xadaثna xamaad bnu usama can burayd bni cabdillaahi can abi burdata can abi muusa qaal ixtaraqa bilmadiinati baytun madiina guri baa ku gubtay calaa ahlihi ehelkiisa korkooda ayuu ku gubtay min alleyli habeen faxudita bidalika anabiyu sal ll slam nebigaa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi ina haadihi naara caduwun lakum dabkaani cadow buu idin yahay faidaa nimtum haddaad seexataan ood seexanaysaan fa adfiuuhaa cankum xaggiina ka damiya qofkii marka dee sunnada nebiga raaco sidaa marka ajarna waa ka helayaa waana ku badbaadayaa baabu tayamuni bilmaari baabu bayaani xukmi tayamuni barakaysigii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay bilmaari roobkii la barakaysto qaala xadaanaa bishru bnu اlxakm qaala xadaanaa moxamed bnu rabiica wahuwa alkilaabiyu ibnu cami wakiic ibn اljarax weeyaan saduuq can الsaa'ib bni cumara wahuwa hiqat xijaaziyun wahuwa xijaaziyun hiqat can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin anahu kaana wuxuu ahaa idaa matarat الsamaau samada haddii ay roobeyso matarat الsamaau iyo amtarat الsamaau labadaba waa jiraan badanaana waxay yidhaahdaan amtarat marka la yidhaah waa roobka matarat marka la yidhaahdana Eh, cadaab iyo wax noocaas waayay dhahaan ayb mdarad mau idin dhigaa waaya samadii baa roobeysay yaquulu ama cagsi waayo madaradda bay midda kale dhahaan amdaradna waxay yidhaahdaan marka kale farqi noocaasna waa sheegaan inkastoo kastoo uunan aada daqiiq saas u ahayn ayb haddii ay marka samadu roobayso yaquulu wuxuu dhihi jiray yaa jaariyatu gabaray akhrijii sarjii koorahayga iisoo bixi akhrijii hiyaabii dharkayga iisoo bixi waa bixi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray wanazalnaa min asamaa'i maaan mubaaraka waanzalnaa min asamaa'i maaa mubaaraka ayb marka biyo la barakeeyey maadaama ay yihiin barakadaas buu ka qaadana xadiidkiina waa tou ahaa nebigu inuu isku dhigay roobka uu yidhi innahu xadiidun birabbihi mar dhow buu xagga rabbigii ka yimid roobka qaala baabu tacliiqi sawti fi lbeyti wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay jeedalka in la surto fi lbeyti guriga oo guriga inay ul taallo ul jeedal ama sarbi iyo wax lamida gurigii marka inay suran tahay oo y taallo ayb tacliiq baabu tacliiqi الsawti xukmi tacliiqi الsawti jeedalka surashadiisa xukunka kusoo arooray caddayntiisii buu u baab yahay fi lbeyti guriga dhexdiisa oo markaa lita'diib loo surto waa ul weyn maaha waa iska wax yaroo ilmaha lagu xanjafin karo iyo in marka meesha guriga uu yahay oo aan ilmihii laga dhigin ilmo iska days camal ah leanna ilmuhu dantoodana ma yaqaanaan hadda haddii la yidhaahdo waalidkaa inuu dhinto waa iska jeclaa lahaayeen dhibkaa kaa haraayo isleeyahay cunugu markuu yaryahay war macallinka qur-aanka ku bara ka waran warkaas inuu iga dhintaa iran marna wax culays iyo saaro oo asaga dantiis u saara ilma ma jecla haddii marka la yidhaahdo sidaas kuwada dadku waa xor haddii la yidhahdo ilmo maxaa xornimadiisa ilmo muxuu xornimo ka ogyahay ilmuhu ikhtiyaarkooda xaggee gaarsiin karaan wax caqli ah marka maahan ee waxaan kaloo iyadana caqli ahayn si xun in loo tumo ilmihin oo ama laf laga jebiyo ama madaxii laga jebiyo ama wejiga lagu dhufto qaabdarada iyo macalimiinta qaar wax u dilaan ama waalidka qaar wax u dilaanna sax maaha bal awalan horta macalinku dilkiisa waxbaa laga alifay bana alxaafid ibnu waxaan ujeedaa faqiiha ibnu xajar alhaytami kitaab buu leeyahay toban ulood kama badi karo taxriiru lmaqaala la yihaha kitaabkiisa waa madbuuc toban ul kama ba kama badin karo weji kuma dhufo karo ul bararinaysana ma kusa ma ku dhufanayo iska xanjafin un iska yar ayuu dhufanayaa ee wax kabiirana uma dhiibi kara macalinka ilmaha oo haddii uu ilmaha mid kaloo dugsiga dhigto u dhiibo uu yihaahdo garaac cunugan maba banaanaba taas sideeda macallimiinta qaarna way sameeyaan macallinku inuu cunug cunug kale u dira ma aha waxaa laga yaabaa inuu si kale uga faa'iidaysto dayib taas marka ma ma hagaag ma hagaagsanaanayso ushan kale iyadana sidaas u badan maya bal culamaa culamaau tarbiya waxay yidhahdeen waxaa ka fiican shaqada in lagu badiyo weliba shaqadu hadday tahay tacliintiisa ay u roon tahay min baabi owlaa waxay leeyihiin maalan cunugga haddii far farbaradkii uu ku jiro in la ciqaabana la rabo in la yidhaahdo afartan warqad buuxi in la yidhaahdo buuggan soo buuxi in la yidhaha qor isagana danay u tahay xoogaa canaadna waa u tahay oo edab waxay u tahay canaad canaadkaasi marka cunugu waa waana uga taahiir badan yahay ushan waa uga taahiir badan tahay ee markay ugu yar tahayna waxbuu ku baranaa haddana faa'iido labaadna waa ku jirtaa jamaaludiin alqaasimi saasuu leeyahay kitaab jawaamic ladaab la yidhaahdu leeyahay usluubka e, macallinka ama qofka waxbaraayo inay isugu jirto usluub tacziir iyo usluub mukaafa'a iyo usluub oo yacni ammaan iyo wax lamida cunuga fiican waa ammaana mararka qaar waxbuu siinayaa mukaafa'a si ka kale oo uga masaya tacsiirta markay timaadana wuxuu ku tacsiiraa wax tacliintaas la wado maslaxana u ah asagana tacsiir ku noqon karto waana middaas hadda aan sheegnay maalan ummadahan marka gaalada waa sameynaya waxaasoo kale way sameeyaan fasax cunuga laga reebo wax qoraal badan in loo diro taas marka waxay keenaya waxaad arkee macallinkan isagoon waxna dilin ardadu inay ka cabsanayaan a arkeen ee midkan wax dilana ilmuhu waxay ku noqonayaanba intay la qabatimaan ayaa cunugu cunug madax adag ou noqonaa wax kari karaba aan jirin madax adeyga laftiisu dhinaca laga baranaa ayb marka usha guriga suran waa midaas taadiibka mararka qaar loo baahan yahay ee maaha wax weyn oo qofka ilmihii lagu dilaya ma aha qaala xadaanaa isxaaq bnu israa'iil isxaaq bnu abi israa'iil wahuwa abu yacquub almarwasiyu saduuqun tukullima fiihi liwaqfihi fi lqur'aan ninkan waa lagu hadlay waxaana loogu hadlay liwaqfihi fi lqur'aan qur-aankiibuu marka ka istaagay ka istaagay marka maxaa laga wadaa macnuhu waxay tahay caqiidada selafka waxay ahayd alqur'aanu kalaamu llahi hayru makhluuq in lagu daro isaga marka wuxuu leehay alqur'aanu kalaamullahi waa iska aamusaa makhluuqna ma dhahaayo hayru makhluuqna ma dhahaayo uu le baabkaas ani maxaaba i geliyey waaqifi buu noqonaa qofkaas marka waaqifiya qofka waaqifiga marka bidco kale waa iyadana waxaa laga rabaa mar mar hadday bidca timid qur-aanku sifo ilaahay maahano waa makhluuq waa inaad adiga taas ka jawaabtaa maya makhluuq maaha inaa aaminsanta inaa bannaan ka dhigto haddii kale waxbaa marka kuu laaban marka ninkan saduuqun tukulli ma fiihi liwaqfihi fi lqur'an qala xadaana nadr bnu calqamata wahuwa abulmugiira majhuul can dawuuda bni caliyin wa huwa dawuud bnu caliy bni cabdillaahi bni cabaas abu sulaymaan amiiru maka maqbuulun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wاtirmidiy can abiihi can ibni cabaasin ana nabiya ina nabiya sal l slama nebiga amara wuxuu amray bitacliiqi sawti jeedalka in la surto fi lbeyti guriga xadiidkanna marka sanadkani dacfi baa ku jiro ninkaa majhuulkana waa ku jiraa النdر بن clqمة yaa ku jiro ayb waxaa laga yaabaa marka de axaadiid kale iyo waxyaabo kale inuu ku xoogeysmo baabu kalqi اlbaabi bاlleyli iridda xirideeda habeenka in la xirto iridda qaala xadaثna mسdد qaala xadaثna yaحya بnu سacيid عن can ibni cajlaan qaala xadaana alqacqaacu bnu xakiim can jaabir bni cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam iyaakum wasamara waxaan idinkaga digayaa wasamara habeenkii inaad daahdaan ayb ood soo jeedaan bacda huduu'i lleyli habeenka xasiloonidiisa ka gadaale ayb saasuu dhigay sheekh اlalbani isaga wuxuu yihi asawaabu sayru iyaakum wالsayra bacda huduuءi اleyl ayb samarku qofku hadda waa sheekaysiga waay bixitaanna ma ka dhalan karo haddii la rabo bixitaanna waa ka dhalan karaa qof kastoo gurigiisii joogana waa habeenkii waa iska sheekaysan karaa ayb marka wasayrada waa in la arkaa marka kitaabka makhduudaadkiisa bal wax wasayra dhigayo in la fiiriyo ayb makhduudaad badan kitaabka waa ayuu leeyahay waa fiiri doonaa insha allah berri aan keeni iyaakum wasamara bacda huduu'i lleyl faina axadakum midkiin yani huduu leilna waa marka uu socodku dego oo dhulku aamuso shanqartu ka yaraato fa ina axadakum midkiin laa yadrii ma oga maa yabuhu llaahu wuxuu alla soo faafinayo min khalqihi xaalay khalqigiisa ka mid yihiin wax uu ka soo faafinayo ma oga qalliqu labwaaba albaabka albaabta albaabka albaabyada xirta wa awku siqaa'a sibraarkana afka ka xira wa akfiu linaa weelka gediya waadfiu adfiu damiya baabu dami sibyaani ilmaha celintooda inda fawrat cinda fawrati lcishaa cishaha guduudkiisa agtiisa fawra waa baqiyatu xumrati shamsi ee laga arkaya cirka dhanka qoraxda meeshay u dhacdo qoraxda markay dhacdo maqribkiina la tukado guduudaa weli ku jira cirka soo maaha weli qoraxdii iftiinkeedii iyo aahaarteedii baa weli baaqi wax kasii yihiin ayb markaas marka ilmaha hadirinina ilaa uu shafaqaasi ka baaba-o ayb fawra marka waxaa loogu bixiyey lisuuucihi wa xumratihi gududkiisa iyo soo bixitaankiisa qala xadaanaa caarim wahuwa maxamed bn اlfadl asaduusiyu qala xadaanaa xamaad bnu slma qala xadaثna xabib xabibun اlmucallim ayb can cطاء bn abi رbax can jaabiri can الnabiy sal ly slm qaal kufuu sibyaanakum ilmihiina celiya xataa tadhaba ilaa ay ka tagto faxmatu aw qaala fawraة اlcishaa cishaha yacni fawradiisa iftiinkiisa ama guduudkaas cirka dhinaca uga jiro saacata tahubu shayaaiin saacadda ay shayaadiintu ay faafayaan ayb alxamdulilah saacadda ay marka shayaadiintu ay soo kacayaan ay soo degdegayaan ay soo faafayaan qaala baabu taxriishi bayna albahaa marka ilmaha waqtigaas in laga celiyo ilaa uu mugdigu uu ka soo ziyaado oo waxaas ay ka baaba-aan waqtigaasi shayaadiintii baa lasoo daynaya shayaadiintuna ilmaha hadda marka waxaa weeyaan cadow bay ilmaha iyo adiga naftaada iyo waxaaga dhanba ay ku yihiin waa in la celiyaa ilmaha yararka baabu taxriishi bayna albahaa-im isku diridda xayawaanka la ysku dira waxa ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ayb qala xadaثna mklد بن malik wahuwa abu jacfar الraziyu ثiqat qala xadaثna hashim bn الqasim wahuwa abu الnضr ثiqat أyضا can abi jacfari الraziy abu jacfar الrazi ciisa bnu abi ciisa mahan ayaa la yidhaahdaa saduq sayi الxifdi khusuuصa can الmugiira weliba markuu mugiira ka warinayo bukhaari fi ladab اlmfrad uga wariyey asxaabu sunan الarbaca ayb waa ninka ku jira xadiidka qunuudka maa zaala rasuulu llahi sal ll ly slam yaqnutu fi lfajri xataa faaraqa dunya ayb can laytin wahuwa layt bnu abi sulaym can mujaahidin can ibni cumar anahu kariha wuxuu nacay an yuxarasha bayna albahaa-im ibnu cumar wuxuu kahday in bahaa-imta laysku diro xayawaanka in laysku diro ayb xayawaankii marka in laysku diro cayaar laga dhigto ma la ogola ayib meelaha qaar adduunyada xayawaankaa laysku diraa waa layska fiirsanaa marka sbanishkan iyo caado u waxaas banaan xayawaankiiba isku isku dirayaan dad badanaa usoo daawasho tegaya marka waxaas waa dheeldheel iyo waxaan fiicnayn baabun ay hada baabu nubaaxi اlkalbi eyga ciyitaankiisa qayladiisa wa nahiiqi اlximaar iyo dameerka qayladiisa qala xadaثanii cabdullahi bnu صaalix qala xadaثanii laythu qala xadaثanii khalid bnu yaziid can saciid bni abi hilaali can saciid bni ziyaad can jaabir bni cabdillaahi saciid bni ziyaad alanصari almadani majhuul can jaabir bni cabdillaahi can الnabiy sal ll ly slama qaal aqilu lkhuruuja bixitaanka yaraysta bacda huduu-in saamuhu markay kala degaan ka gadaale wax un shar unba socoto mar hadday saamihii kala degaan dadku jiif isu diyaariyaan waxa waqtigaa socdo waa un qof danu ku kaliftay ama qof si kale u qaab daran fa ina lilaahi alla waxa uu leeyahay dawaaba waxyaaba dhulka ku soconaya yabuthuhunna uu faafinayo faman samica qofkii maqlo nubaaxa alkalbi eyga qayladiisa aw nuhaaqa nuhaaqa ximaarin dameer yacni qayladii falyastacid billahi min ashayطaani الrajiim ha ka magan gala alle shaydaan fa inahum yarawna maa laa tarawna dameerka iyo eyga waxay arkayaan waxaydnan arkaynin marka habeenkii dameerku hadduu qayliyo eygu qayliyo in isticaada lala imaado maxaa yeele shaydaan bay arkayaan qaala xadaثna axmed bnu khalid wahuwa alwahabiyu saduuq qala xadaثna mxamed bn isxaaq can mxamed bn ibrahim can caطاء bni yasaar can jabir bni cabdillaahi can الnabiyi slى اllahu عalayh wali waslama qaal ida samictum haddii aada maqashaan nibaaxa alkilaabi eeyaha qayladooda ow nihaaqa alximaari nihaaqa alxamiiri min alleyli min alleyli habeenkii fatacawaduu biاllahi fainahum iyagu yarawna maa laa tarawna waajiifu labwaaba albaabada xira wadkuru sma allahi calayha ilaahay magaciisana sheega fa ina shaydaana shaydaanku laa yaftaxu baaban albaab ma furo ujiifa la xiray wadukira smullahi caleyhi ilaahay magaciisana lagu sheegay waqadu ljiraara ashuumadana daboola wa awki-u lqiraba sibraaradana afka ka xira wa akfi-u laaniyata weelashana gediya u gembiya qaala xadaana cabdullaahi bnu saalix wacabdullaahi bni yuusuf huwa tinisiyu qaala xadaثna leyثu qaala xadaثanii yaziid bnu اlhaad can cmr bni caliy bni xuseyn huwa almadaniyu saduuq faadil can الnabiyi sal ll slama qaala bnu اlhaad waxadaثanii shuraxbiilu can jaabirin meesha dambe uu ka xiriiriyey sanadka marka shuraxbiilkanna waa shuraxbiil bnu sacdin can jaabirin anahu samica min rasuuli اllahi sal ll slam yaquulu aqilu اlkhuruuja bacda huduuءin fa ina khalqan khalqi yabuthum waa allaa faafinayo faidaa samictum nubaaxa alkilaabi aw nuhaaqa alxamiiri fastaciiduu biاllaahi min ashayطaan ilaahay shaydaan eh, eh, ka magan gala shaydaanka shartiisu alle ka magan gala qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa samica diikata diiqa haddii ou maqlo qala xadaثna cabdullahi bnu صaalix qala xadaثanii leyثu qala xadaثanii jacfar bnu rabiica can cabdالرaحman bni hurmuz can abi hurayrata can rasuuli اlahi sal ll slam anahu qaal ida samictum siyaaxa diikati haddaad diiqa qayladiisa maqashaan min alleyli habeen fainahaa ra'at malakan malag bay aragtay iyada fasalu llaha min fadlihi alla fadligiisa weydiista waidaa samictum nuhaaqa alxamiiri min alleyli habeenkii fainahaa ra-ad shaydaanan bay aragtaye fatacawadu billahi min ashayطaan alla shaydaanka ka magangala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa tasubuu ha cayninina alburguuha alburguuth waa boodada waa bahal markaa dadka ku faafo ku abaabo oo markaa yacnii qaniinayo ama qaniye iyo wax un leh ayb qala xadaanaa moxamed bnu bashaar qala xadaanaa safwan bnu ciisa qaala xadaanaa suwaydun abu xaatim suwayd bnu ibraahim aljaxdariyu abu xaatim alxanaad saduuqun sayi lxifdi lahu aqlaaq bukhaari keliyaa u wariyey fi ladabi lmufrad can qataadata can anas bni malikin ana rajulan lacana burguuhan cinda nabiyi sal l slama boodo ayuu lacnaday nebiga agtiisa faqaala laa talcanhu ha lacnadin buu yidhi fainahu ayqada nabiya nebi buu toosiyey min alambiyaai ambiyada ka mida lisalaati buu u toosiyey xadiidkan marka mutaabacu u baahan yahayo suweyd abuu xaatim ayaa xadiidka suweyd bnu ibraahim aljaxdariy abuu xaatim alxanaaq ninkaa waxaa weeyaan mutaabacu u baahan yahay xayawaankii marka inaan la caynin ama haddii uunan damuudi iyo waxaa dhib uuna lahayn inaan la lacnadin ama aan la caynin yaa laga qaadana xadiidkii waatuu ahaa qisadii dheereyd ee sulxulxudaybiya waxaa ku jirtay markay dhaheen nebigu markuu hashii yidhi xal xal oo aynan ay dhaqaaqi weysay ayaa waxay yidhaahdeen khala'at ilqaswa hashii qaswa ahayd waa noogtay dheheen markaasuu nebigu wuxuu yidhi maa khala'at ma noogin wamaa kaana laha dalika bikhuluq arrintaana dabci uma ahaynu yidhi meeshaas marka ibnulqayim fawaa-idda markuu bixinaayo wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanaya xayawaanka inaan la caynin ayib leanna nebigu waa difaacay difaacayo ma dabci uma ahanu yidhi saas walaakin xabasahaa xaabisu lfiil wax kalaa haysto marka yacni xabasahaa xaabisu lfiil maroodigii ayaa kii allihii xabisay baa xabisay oo celiyey baabu lqaa'ilati qayluulada xukunkeeda caddayntiisii buu u baab yahay hurdada maalintii la hurdo waay qayluulada qala xadaanaa cabdullahi bnu mxamed wahuwa almusnadiyu qala xadaanaa hishaam bnu yuusuf qala akbaranaa macmarun can saciid bni cabdiraxmaan can asaa'ibi can cumara qaala rubamaa qacada calaa baabi bni mascuud waxaa laga yaabaa inuu fadhiisto albaabka ibni mascuud rijaalun rag inay fariistaan min quraysh faida faaa alfay-u hoosku hadduu wareego qaala wuxuu dhahayay quumuu kaca famaa baqiya fahuwa lishayطaan wixii haray intaan kadib fadhiga intan kadib waxaa haray shaydaana iska leh iga kala kaca xoogaa waa seexanayaa inuu seexdo qayluulsadow rabaa ta meesha saasuun u keena uma laa yamuru calaa axadin qof ma soo maraynin ilaa aqaamahu waa istaajinay qaala uma baynana uma bayna huwa kadalika waqti uu sidaa yahay id qiila waxaa lagu yidhi hada mawlaa bani lxasxaas yaquulu shicra ninkan shicir buu tiriyaa fadacaahu waa u yeeray faqaala kayfa qulta see tiri faqaala waxa uu yidhi wadic sulayma wadic sulaymi inta jahazta gaaziyan kafa shaybu wاlslaamu lilmari naahiyan ayb marka sulaymaam u idin dhigeen sulaymi sulayma waa isa sulayma wadic sulayma sulaymaa sagooti buu yidhi inta jahasta ghaasiyan haddaad u diyaar garowdo duulaan iyo jihaad aad ku socoto iska sagooti kafa shaybu cirada waa ku filan tahay iyo walislaamu islaamku lilmar-i qofka naahiyan waa ugu filan tahay kuwa wax ka reebo cira hadday mar timaado iyo islaamnimadii qofka awalba ku jirtay labadaa markay iskugu tagto de wax waa ka celinayaan labada islaamkii qiyaamo iyo bacti aakhira waxbuu rumaysan yahay ciradii waa timid wagaa arrintaa iyada marka waa digniin waay wajaakum nadiir oo kale qaala xasbuka kugu filan buu yidhi sadaqta sadaqta run baad sheegtay run baad sheegtay war xigmad leho meeshaas marka qaa'ilada isagaada dadka xilligaa marka la gaaray ibnu mascuud dadka waa iska kala diri jiray waa qayluulsan jiray faa'iidadeedana qayluulada dabcan waxaa un ka mida fawaa'id kama marno qofka inuu habeenkii qiyaamuleylka nashaad u yeesho yaa yaa ka midaba xadiid baa isagana soo arooray bacdi ahlilcilmi ay xasaniyaan ley uu yahay qayluulsada nebigu uu yidhi fa ina shayطaana laa yaqiil shaydaanku isagu yani ma qayluulsadeen qiiluu fa ina shayطaana laa yaqiil qala xada markaa ayb xadiidkan isnaadkiisu waa xasan qala xadaثna caliy bnu cabdillaahi qala xadaثna cabdالrazaaq qala akhbarana macmaru can saciid bni cabdالraxmaan aljaxshiy huwa saduuq can abi bakr bni mxamed bni camr bni xasmin can isaa'ib bni yaziida qaala kana cumaru radia allahu canhu yamuru binaa cumar waana soo mari waana soo mari jiray nisfa nahaari maalinta niskeed gelinka nuska ow qariiban minhu fayaquulu wuxuu dhihi jiray qumuu kaca faqiiluu qayluulsada famaa baqiya falishayطaan wixii haray shaydaana iskale leh intan ka dambe waxaa haray markaa yacni shaydaan baa wax ku yeelanaya ayb istixbaab alqaylula marka xadiidkan laga qaadana qala xadaanaa xajaaju qala xadaanaa xamaadu can xumaydi can anas qaala kanuu yujamicuuna uma yaqiiluun kaanuu waxay ahaayeen yujamicuuna inay jumcaysan jireen uma yaqiiluuna dabadeeday waa qayluulsan jireen meeshaan baa marka ahli ahlilcilmi waxay ka fahmeen qayluuladu maadaama ay tahay hurdada la hurdo waqtu zawaalka ka hor iyo barqadi iyo la seexday ka yaa waxay ka fahmeen imaam axmed riwaayo laga wariyey waa jumcaday tukan jireen kadibay qayluulsan jireen ana waqta aljumcati qabla zawaal inay jumcada ansaxayso ka qaatay axmed qabla zawaal intaan duhurka la gaari yuu ka qaatay laakiin waa qowl oo qariib ah waana laga xoog badan yahay waxaa dhici karta marka uma yaqiiluuna in laga hadlayo bictibaari maa kaanad maalmaha kale qabla zawaalay qayluulsa jireen maadaama maalinta jumcada maalin daaca ay tahay oo masaajidka in lagu kallaho ay tahay qayluula ma suurogelaynin marka marka ay salaada jumcada tukadaan waqtiga duhurka kadib ayay qaylu qayluuladii aadi jireen qayluulana waxaa loogu magacaabaya bictibaari maa kaanad sidaasay awal ahaan jirtay ayb xadiidka cabdillaahi bni siidaan oo isagana kusoo aroora waa daciif ha dhan markaad isu geysid marka waqtu ljumca waa waqtu duhri bukhaarina waaba jasmiyey iyadoo masalada saa khilaafka uga jiro waa jasmiyey inay tahay waqtigeedu waqtu duhri nusuusta tilmaamaysa qabla qabla zawaal waa la tukan karaana wax waa waa wax istinbaad iyo wax noocaa ku yimid ee wax sariixa ma jiraan ayb qala xadaثna musa qala xadaثna sulayman bn اlmugiira can haabiti qala anas ma kana liahli اlmadinati sharaabun ma ahaysanin xayثu xurimat اlkhamru markii la xarimay khamrada acjabu ilayhim min aلtamri wاlbusri waxaa aad ay u jeclaan jireen agtooda laga jeclaa timirta iyo busraha wax laga jeclaa ma qabin fa inii la usqii asxaaba rasuuli llahi sal l slam aan waraabinayey wahum cinda abi طalxata ayay agtiisa ahaayeen mara rajulu nin baa soo maray faqaala ina alkhamra qad xurimad khamradii waa la xarimay buu yihi famaa qaaluu mataa ma aynan dhihin goor baan la xarimay ow xataa nandur bal aan soo fiirino inay warkaagu inuu run yahay aan hubinno horta maynan dhihin meeshaa waxuu kutusayaa say u hoggaansanaayeen asxaabta waa soo fiirinaynaa iyo goorma iyo waxba maynan dhihin qaaluu waxay yidhaahdeen yaa anasu anasow ahriqhaa daadi ayib uma qaaluu cinda ummi sulaym way agteeda waxay yidhaahdeen uma qaaluu waxay ku qayluulsadeen cinda bni sulaym cinda ummi sulaym agteeda marka qaala qayluulsigana waa tahay qowlkana waa loo isticmaalaa laakiin waxay ku kala tegayaan aliftaasi waxa ay tahay midna asalkeedu waa waaw midna waa ya oo qayluulada waa qaala yaqiilu qowlkuna waa qaala yaquulu uma qaaluu cinda umi sulaym bay ku qayluulsadeen xataa abraduu ilaa ay qabowgeliyeen geliyeen waqtiga waqtasaluu ay qubaysteen ayb uma tayabathum umu sulaym ayaa diibisay oo udgisay yacni barafuun iyo carafii waxbay u keentay uma raaxuu ila nabiyi sal l slam nabigay u tageen faida alkhabaru kamaa qaala arajul warku waaba sidii ninka u yidhi qaala anasun famaa tacimuuha bacdu markaa kadib maba aynan cuninba ma aynan cabin khamri dambe baabu nawmi aakhiri الnahaar maalinta aakhirkeeda hurdada kusoo hurdadeeda xukunka xukunkeeda caddayntiisiiba u baabiya maalinka aakhirkeeda yacnii inta aan qoraxdu dhicin casr kadib la seexdo qala xadaثna mxamed bnu muqatil qala akbarana cabdullaahi qala xadaثna miscaru can haabit bni cubayd can ibni abi layla can khawaat bni jubayri qaala nawmu awali الnahaari maalinta awalkeeda hurdada la hurdaa khurqun waa doqonnimo wa awsatuhu maalinta dhexdeedana khul khuluqun waa wax fiican dabci fiican wa aakhiruhu maalinta aakhirkeedana xumqun waa doqonnimo maalinta aakhirkeeda marka hurdada la hurdaa waa doqonnimo u leeyahay nacam ayb xadiidka marka xadiidkan isnaadkiisu waa waa saxiix laakiin waa mawquufo min can eh, khawaati bni jubayr marka qayluuladaa fiican hurdada awalka maalinta subaxdaa kadib la seexdaa iyo ma fiicna midda casirkii kadib la seexdo qoraxdu intay ka dhaano iyadana ma fiicna leanna bacda alfajri iyo bacda alcasri iyo waqti cibaado adkaar iyo lala yimaado la akriyo qaala baabu lma'dubati wuxuu u baab yahay martiqaadka ma'dubada waa martiqaadka qaala xadaanaa camru bnu khaalid qaala xadaanaa abulmaliix qaala samictu maymuuna yacni bna mihraan qaala sa'altu naafican ayaan su'aalay buu yihi hal kaana bnu cumara yadcuu lilma'dubati ibnu cumar dadka maugu yeeri jiray martiqaadka ma'dubada marka waa waxa aan cuntada un qof intuu sameeyay martiqaadka un isaga tala qaala wuxuu yidhi laakinahum kasara lahu baciirun rati ayaa ka jabay maratan mar fanaxarnaahu waa gowracnay uma qaala waxa uu yidhi uxshur calaya almadiina dadka reer madiine iigu yeer qaala naaficun faqultu ya aba cabdiraxmaan calaa ayi shayin maxaan ugu yeeraa laysa cindanaa khubsun hilibkan wax lagu cuno muufa iyo rooti ma haynee maxaan ugu wacnaa dadka faqaala waxau yidhi allahuma laka alxamdu ilaahu kugu mahad waxaan ilaahayna siiyaa mahad ah haadaa kani curaaqun waa laf wa haadaa kanina maraqun waa maraq ow qaala ama waxau yidhi maraqun maraq iyo wabadcun cadad jiir ah weeyaan faman shaaa ninkii doona akala waa cunayaa waman shaaa ninkii doonana wadaca waa ka tegayaa takallufba ma jira marka ninkii cunayana ha soo dhawaada ninkii kalena ha iska tago intan waaba nicmuli curaaq marka waa hilibka lafta hilibka badan uusan ku oolin oo hilibka laga feenanayo ayb badcunna waa hilib gogo-an oo cadad waslaad ah, ayb ah, marka maadubadu inay bannaan tahay sunnana tahay ayuu rabaa marka meeshaas oo u keenay baabu lkhitaani gudniinkii xukunkiisa caddayntiisiibuu u baab yahay qaala akhbaranaa shucaybu bnu abi xamzata qaala xadatanaa abu zinaad can اlacraj can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaal ikhtatana ibraahimu sala allahu alayhi wasalam ibraahim baa isguday bacda hamaaniina sana siddeetan sano kadib waاkhtatana bilqaduumi meeshaa ayuu isku guday qaala abu cabdillaahi yacnii mowdican qaduumtu waa meel magaceedu marka kelimaadkii ilaahay farayna waa ka mid yahay khitaan waid ibtalaa ibraahiima rabuhu bikalimaati faatamahuna qaala baabu khafdi lmar'ati haweeneyda gudniinkeeda caddayntiisii buu u baab yahay haweeneyda in la sunneeyo gudniinkeedii qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaanaa cajuuzu min ahli اlkuufati ayaa noo warrantay jaddatu caliyi bni quraab weeyaan baabka mubhamaadka kitaabu الnisaa taqriibka baabu lmubhamaadka waxa uu yidhi cabdulwaaxid bnu ziyaad can cajuuzi min ahli اlkuufa jaddati caliy bni quraab ismuhaa طalxa magaceeda waxaa la yidhaha طalxa طalxa wa hiya majhuulat اlxaal waa jahaalat lxaal baa ku sugan wuxuu laakiin ramzi uga dhigay daal iyo qaaf waxaa marka aboon marka albukhaariyu fi ladab lmufrad bakna inuu ku daro ayb nusqada saas waa kulley aniga aan hay qaala qaalat xadahatnii umu lmuhaajir umu lmuhaajir alruumiya maqbuulatun iyadana dee dabcan nooc jahalaa ku sugan maqbuulatun markuu yidhaha mutaabacay u baahan tahay badanaana dadka saa uu dhaho waa dad jahaala ku jira qaalat waxay tidhi subiitu fii jawaari min aruum fii jawaarin min aruum waa la iqafaalay bay tidhi maca jawaarin gabdho anoo la jiro min aruum yani waa la iqafaalay dagaal baa lagu soo qabtay wa macnaha facarada calayna cuhmaanu lislaama cuhmaan bnu cafaan baa islaamkii noo bandhigay falam yuslim minaa gayrii nagama islaamin aniga cidaan ahayn iyo wagayri ukhraa mid kale aniga iyo gabar kale bis un baa islaamnay faqaala cuhmaanu cuhmaan waxa uu yidhi idhabuu taga faxfiduuhaa faxfiduuhaa mu idin fakfiduuhaa fakfiduuhaa fakfiduuhumaa ay labadooda guda oo yacnii sunneeya gudniinku kan dadka hadda qaarkiis yaqaana maahan oo yacni haweenkii la jarjaraayo maahan naam oo yacni haweentii meelihii markaa eh, eh, muhiimka u ahaa oo dhan hilibka laga gooynayo maaha dhow marka la isku tolaya maaha saas maaha bal taasi kutubaha fiqiga waxayba tilmaamayaan haddii haweenta meelaha laga jaro yacni afar meel saas oo kale ama laba meel waaye haddii labada meelba eber laga dhigoo la gooyo diyo kaamilaaba u waajibaysa kitaabuljinaayaadku saas ayay leeyihiin lanna manfaca ugu jirta iyada soo ma fahmi waxa laga hadlaa marka kaas maaha kaas ma aha kaasi bal waa jinaaye iyo tacaddi waaye kan laga hadlayaa waxay tahay inuun meeshii la sunneeyo khitaankuna haweenku sunno ma u yahay waajib miyuu ku yahay makruuma miyuu u yahay intaba waa la yidhi in badan culummada waxay badayn maamuus iyo wanaagu u yahay nimanku laakiin waajibu isagu ayuu ku noqona laakiin cinda shaaficiya nimanka iyo naaguhuba waajib ayuu agtooda ka yahay saasaan filaan waa yahay wadahiruuhumaa dahira oo ha qubaystaan ayb xadiidkan marka waxaa ku sugan haweeneydaas oo dalxa jaddatu caliy bni quraab iyadana waa majhuulatun ayb nusuus laakiin kale iyo waxbaa kusoo araaroora baabu dacwati fi lkhitaan dacwada iyo uyeerista marka la gudayo ilmaha qof in inta maaduba iyo martisoor la sameeyo dadka looga waco qaala xadaanaa zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa abu usaama ayb zakariya bnu yaxya bni zakariya bni abi zaa'idata qaala xadaanaa abu usaama can cumara bni xamza wahuwa almadaniyu daciifu qaala akhbaranii saalimun qaala khatanani bnu cumar ibnu cumar baa iguday ana aniga iyo wa nucayman fadabaxa calaynaa kabshan wuxuu qalay marka neef wan ah wan ayuu qalay falaqad ra'aytunaa waa is arkaynay wa inaa anaguna lanajdalu bihi waa ku farxaynay cala sibyaani ilmahan ugu faanaynay intaan ku farxnaan ilmaha ugu faani jirnay an dabaxa canaa kabshan lian dabaxa cannaa kabshan inuu neef naga qalay oo gudniinkeennii uu neef markaa ku qalay marka xadiidkani aahaar lamida waxay u daliishadaa aharkaniyo waxay u deliishadaan ilmaha marka la gudayo in xoolo la qalo oo dadkii loo waco oo ay ka duceeyaan meeshaas ayb walidaalika bukhaarina inay jirtay baad dareemay waa baabeeyeyba baabu dacwati fi lkhitaam buu baabka uga dhigay aharkani ma ansixin laakiin wax culimmadu ay kutubtooda ku sheegaan waay ayb bab اlahwi fi اlkhitaan baabkaana ku darayna qala xadaثna asbgu qala akbaranii bnu wahbi qala akbaranii camru ana bukayra xadaثahu ana calqamata ana umi calqama ana uma calqama calqamow idhiga uma calqama magaceeda marjaanah ayaa la yidhaahdaa ana uma calqamata akhbarathu ana banaata akhi walaalkay ilmihiisa ana banaata akhii caa-ishata caa walaalkeed gabdhihii uu dhalay khutinna waa la guday faqiila licaa-ishata caa wuxuu ku yidhi markaa alaa nadcuu lahunna miyaanan u ducayn eh, miyaanan u ducaynaynin alaa eh, nadcuu lahuna miyaanaan ugu yeeraynin man yulhiihinna mid maaweeliyo gabdhahan markaa la guda qof maaweeliyo oo xoogaa eh, xanuunka iyo waxaa ilowsiiya miyaanaan ugu yeeraynin qaalat balaa haawa ugu yeerayna fa arsaltu ilaa cadiy ayaan u diray fa ataahunna cadiy ayaan u diray waa u yimid famarat caaishatu caaisha waxay soo martay fi lbeyti gurigii fara-athu way aragtay yataqanaa isaga oo geeraarayo wa yuxariku ra'sahu madaxiisa dhaqdhaqaajinaya araban yacnii farxad madaxiisii markaa yacnii la dhaqdhaqaajinayo yay aragtay ayb sheekh ilalbani cadiy ninkan wuxuu yihi lacala sawaaba muqanin walafdu dahabiy acraabiy lafdiga dahabi saas waay wax saasuu sheegaya marka waa in iyada lafteeda la fiiriya ayb labadaa meelba in la fiiriya ayb fara-athu yataganaa wayuxariku ra'sahu طaraban wa kana daa shicrin kahiir nin shicir badan bau ahaa marka heestu inay shicir shicir in laga wado tanaa ku tusaaya waxa laga hadlaya waa shicir maaha hees muustig la tumaya maaha faqaalat waxay tidhi uffin caaisha marka iyadoo sidaa ay tahay madaxiisaa u kilkilayo yaa waxay tidhi uffin uf shaydaanun waa shaydaankani akhrijuuhu akhrijuuhu bixiya bixiya bay tiri naga daaya waxaan ayb xadiidkan marka waa xasan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed